alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaynu dhexda kaga soo jirnay kitaabkii safiinatu naja oo iska lahaa sheekh saali bn cabdillaah alxadrami ashaafici raximah llahu tacaala wuxuu darsigeenu ka bilaabanayaa faslun furuudu tayamumi khamsatun fasalkan kii ka horreeyey buu ahaa baan filahayaa shuruudu tayamumi casharatun shuruudda markaan maraynay arkaan baan ku tilmaanay arkaantu waa khata arkaanta furuudda arkaanta loola jeedaa waa tan hadda maantaan qaadanay lakin taasu shuruud ahayd shuruudda arkaantuna waa kala labo furuudu tayamumi gabagabaysiga waajibaadkiisa arkaanta ah ee lagu banaysto khamsatun shan wey al kan koobaad naqlu turaabi ciid soo qaadashadeed wey ciid qaadideed athaani kan labaad an niyatu waa niyeysi qofku inuu niyeysto inuu tayamumayo salaadna ku bannaysanayo athaalithu kan saddexaad masxul wajhi wejiga masixidiisa iyo tirtiridiisa wey alraabicu kan afraad masxul yadayni labada gacmood masixidooda weeye ilal mirfiqayni xusullada inta laga gaarayo alkhaamisu kan shanaad adtartiibu waa kala hormarin bayna almasxatayni labada tirtirid ama masax la kala hormariyo qofkii gebagabaysanaya waxaa waajib ku ah shantaa qodob inuu maro kow naqlu turaabi ciid waa inay gacmihiisa soo raacdo naqlu turaab saasaa laga wadaa naqlu turaabi ciid waa inay gacmihiisa soo raacdo ayib wuxuu meeshaas isaga ixtiraasinaya oo isaga ilaalinayaa ciiddii qofka ka daadatay oo dabayl iyo wax lamida ku timid sababtuna waxa weeye culimmadu leeyahay naqliga uu ciidda soo qaadaya markuu gabagabaysto gacmihiisa ciida inay soo raacdo waa cibaado cibaadadiina waxay u baahan tahay qasdi iyo niyay u baahan tahay sidii aan soo maray marka ciidi waa inay gacmihiisa soo raacdo ciiddii intuu gacmaha ku dhufto gacanta waa inay waxu soo raacaan boor iyo ciiddi athaani kan labaad anniyatu niyo wey oo dee xadiidkii inama alacmaalu binniyaat xadiidkaasa u daliilaho waa inuu niyeysto gabagabaysigan iyo wuxuu ku bannaysanayo athaalidu kan saddexaad masxul wejhi wejiga masixidiisa weeye araabicu kan afraadna masxul yadayni labada gacmood masixidooda weeye ilaa ilaalmirfiqayni labada suxul inta laga gaarayo waxaa u daliila fatayamamuu saciidan dayiban famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum markaad gabagabaysanaysaan gacmihiina iyo wejigiina masaxa labadaba waa la masaxaya musanifku wuxuu sheegay labada gacmood ha la masaxe masaxa meesha la geenaya uu sheegay waa meeshii weysada la geenayay weysada soo suxsullada lama geena markaad dhaqaysid markaad gebagabaysanaysidna halkaas aad geenaysaabif waxa ugu xoog badan oo ku soo arooray in qaabkaa loo masaxo waa xadiidka waxa weeyaan jaabir ibn cabdillaahi ee marfuuca ah oo ah atayamumu darbataani darbaة lilwajhi wa darbatun lilyadayni ila lmirfiqayn xadiidka marka alxaakim baa saxiix yeelay imaamu dahabina waa ku waafaqay culummada qaar ka midana dacfi bay ku sheegeen ibnu jawsi oo kaleeto raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay cuhmaan ibni maxamed in la yidhaahdo xadiidkaa sanadkiisa ku jira ayaa waxa weeyaan laga hadlay oo culummada qaar ka midu ay wax ka sheegeen culummada qaar ka miduna waa u hiliyeen xadiidkaasoo waxay leeyihiin xadiidku waa sugan yihi xadiidkaasi marka aimadana shaaficiyadu u daliishadaan gacmaha in la masaxayo horta ilaa suxulka laga gaarayo ilaa suxulka laga gaarayo marka wejiga iyo gacmahaba labadaba waa la masaxaya wuxuu yihi musanifku alkhaamisu altartiibu bayna almasxatayn labada tirtirid ama masax waa in la kala tartiibiyo oo la kala hormariyo wuxuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa masaxan gacmaha iyo wejiga la masaxayaa wuxuu farac ka yahay weysadii caadiga ahayd marka la weysaysanaya soo xubnaha lama kala hormarin jirin oo mid walba meeshay ku haboontahy lama dhigi jirin tayamumkuna waa sidii oo kaleeto labadooduba aayaddu ku soo arooray famsaxuu biwujuuhikum wejiga iyo gacmaha wejigaa horreeyey mar haddii wejiga iyo gacmaha wejigu uu horreeyey kuwaana ha la kala hormariyo oo wejiga ha la hormariyo gacmaha lagu xigsiiyo cibaadaduna waxay ku salaysan tahay waa tawqiif iyo naska inay ku dul joogto halkaasay ka rideen marka culummadu iyo marya raxmatullaahi calayh marka la masaxayo gacmaha qaab loo masaxaa jira iyo wejigaba markaad ciiddii soo qaadid o aad wejiga masaxaysid wejigii dee caadi baad u masaxaysaa wejigu waa ilaa fooda ilaa garka xagga ballarkana waa ilaa laba dhigood marka waad ku wada masix gacmaha markaad masaxaysid gacmaha kuwan baabacada cad waad ka waad kala ilaalinaysaa marka halkaanaad ka bilaabaysa aboorkii aad soo qaaday gacantaad marinaysaa saasaad u marin saasaad u marin halkaa markaad maraysid baad saas leedahay haddana halkaad marin suulka qeybtiisa kore iyo kaa gudihiisa isku aadinaysaa saa markaad tiraahdid baad kii kalena sidoo kale gacantii ku bilaabaysaa saanaad leedahay saanaad leedahay haddana saanaad leedahay haddana saanaad leedahay saasaad leedaha marka saasaad leedahay haddaad isku bilowdo saas tiraahdid waxbaa kaa khaldamay markaas marka gacantii calaacasheedii caddayd iyo gacanta qeybteedan kaloo korka ah ayaa saa isu saaraysaa marka saasaad leedahay waa ku keenaysaa gacanta waa ku idishaa marka tii kalea rabtaa ayana dana inay markeeda ayana mariso waa sidii marka sidii baad leedahay saasaad leedahay saad leedahay waa ka marka madhabka shaaficiyadu saasay culamada kale qaar ba waxay leeyiin may wejigana saasaad leedahay bas gacmahana intaan bas wahay laakiin cala almadhab waa sidaan sida wax loo loo gabagabaysanayo saana loo gabagabaysanayo faslun mubdilaatu tayamum booraysiga waxyaalaha buriya markii booraysigii kuusoo ansaxay oo aada gebagabaysatay oo gebagabaysigii weyse ahaan uu kugu ansaxay waxaa buriya halaatatun saddex shay wey saddex shay ayaa waxay buriyaan booraysigii aada gebagabaysatay kow maa wixii abdala buriya alwuduu'a weysada wixii jabin jiray gebagabaysigana way jabiyaan weysada maqashii baa burin jirta aan soo mar waxyaalaha weysada buriya afar bay ahayn soo maahayn maxay ahaayeen ha qofkii oo weyse qabay oo gabagabaysto raba inuu tukado hadday neefi ka soo baxdo dhiig ka yimaado kaadi ka timaado alkhaarij min sabiilan neefo ka timaado weysada waa ka jabta ko kan labaad muxuu ahaa caqligii qofkii hadduu ka zuulo gabagabaystay ama waasho ama kooma galo waxaan leenahay weysadii waa ka jabta kan saddexaad muxuu ah adoo gabagabaystay oo rabay inaad tukatid gabar ajanabiya haddaad istaabataan oo diiqo dad waaweyna aad tihiin weysadii waa kaa jabta kan afraadna ya qof aadamiya haddii qofku uu taabto xubintiisa taranka ama uu taabto dabadiisa weysadii gebagabaysigii uu ka jabaya mala fahmo wixii weysada burin jiray gabagabaysigana waa buriyaan sababtuna waxa weeye tayamumku wuxuu farac ka yahay oo ka dhashay weysadii caadiga ahayd wax allaala wixii weysada buriyaa inay tayamumka buriyaanna waa min baabi lowla sababto ah weysadii asalka ahayd wixii burinhaya idaa ka xog weysada ka xoog badnayd marka maa shaygii abdala buriya alwuduu'a weysada gabagabaysigana wuu barya oo maada mawsuulo laga dhigo nakiro mawsuufana waa laga dhigi karaa maa shay shaygaasoo abdala buriya alwuduu'a weyso tayamumkuna wuu buriya labo iyo war riddatu diinka bixid diinta oo laga baxo ayaa billah qofkii diinta ka baxay weysadii way ka burtay sababtuna waxa weeye diinta uu ka baxay acmaashiisii oo dhan bay burinaysaa weyse keliya ma ah tayamumkuna weysada tii ugu daciifsanayd buu ahaa oo waxaa ka xoog badnay dee biyaha lagu weysaysanayay mar hadday sidaa tahay khalaas mar hadduu diinta ka baxay weysadiisi waa burtay khalaas waa tahaaro daciifa marka waxaan ka wadaa gabagabaysigiisi waa buray gabagabaysigu waa tahaaro daciifo wuxuu farac ka yahay weysadii weysada xataa way ka buri lahayd hadduu waxa weyn diinta ka baxa waa hagaag acmaashiiso dhan baa buraysa saddex wa tawahumulmaa'i biyo malayn malayntood in intayamamaw hadduu u gebagabaystay lifaqdihi biyaha waayidooda tawahumulmaa waxaa weeye in tayamama lifaqdihi asbaabta loo gebagabaystaa waa kala duwan tahay mararka qaarkood qofku wuxuu u gebagabaysanayaa biyo la-aan biyola aan baa ku dhacday biyihii markuu waay u gebagabaysanaya marna wuxuu u gebagabaysanayaa biyihii wuu haystaaye inuu biyihii isticmaalo ayaa adkaatay oo see u adkaatay maalan wuu xanuunsan yahay biyahan hadduu jirkiisa mariyana waxaa laga yaabaa inuu xubin jirkiisa aho waayo inay ka fool xumaato iyo waxyaalaha la midka ah inuu xanuunku kusii dheeraado intuba waa suurtagal marka waxaa lagu leeyahay biyahaagaba iska hayso laakiin ka gabagabayso qubayskii iyo weysadiiba waad u gabagabaysanaysaa ayib taas ayadaa marka biyuhi ku yeel aad awalba gabagabaysanaysa dhimale laakiin tan uu ka hadlayaa waxa weeye markaad booraysanaysay ama gabagabaysanaysay waxa kugu kalifay hadday tahay biyo aan aada biyo weyday haddii aada isleedahay meelahana biyo ka jiraan gabagabaysiga waa kaa buraya gabagabaysigii waadna gabagabaysatay garo meeshana biyaad isleedaha waad ka hesha waa la helay gabagabaysigaaga caadiga ah wuu bura sababtu waxa weeyaan waxaa waajib ku ahayd qofkaas marka horeba inuu biyaha raaraadiyo ayaa ku laasimaysay yaqiinna uu gaaro uu isleeyahay meeshaan biyo ka heli mayse mar haddii waxa weeyaa dalabkii biyihii in la raadiye ahaa oo laasim ahaa dee tayumkii wuu burayaa markaa waad waad gabagabaysatay markaad gabagabaysataa la yidhi cagadan biyaha ho oo ku weysayso tayumkii waa burayaa marka ma la faham qodobka gaari biyo wataa meeshii soo istaagay roob baa inta soo daatay waxa wey carradii buuxiyey khalaas waad gabagabaysanaysaa gabagabaysi markaa waa buraya wa tawahumulmaai biyo ismoodsiintood iyo malayntood in tayamama waa hadduu u gabagabaystay markii horeba lifaqdihi waayitaankiisa biyaha la-aantoodaba hadduu marki hore u gabagabaystay lakin wax kale hadduu u gabagabaystay dee biyo kuma xira taasi faslun alladii kan yadhuru daahiroobaya iskina u daahiroobaya asagoon la daahirin min annajaasaati najaasooyinka xaggooda xaaluu ka ahaaday halaathatu saddex wey waxaynu naqaanay shayga najaasa hadday soo gaarto in la dhaqo la daahiriyaso midaan aqoon wuxuu ka hadlayaa sheeg taa ka duwan oo ah shaygii waa najaaso ayadoo aan cidina daahirin oo aan la mayrin oo aan la dhaqin buu iskiisa isagu u daahiroobaya war muxuu yaha kano wuxuu yidhi kow alkhamru waa khamrada idaa goortii takhallalat ay kala saafi noqoto oo kala degto binafsiha nafteeda ayadu khaali u noqoto oy u degto sababtu waxa weeyaan culimmadu waxay u deliishanayaan taxriimka khamrada iyo najaasanimadeeda labaduba shaaficiyadu waxay qabaan khamradu waa xaaraam maa maxay xaaraam lama cabi karo waana najaas najaas maxaa laga waa la iska dhaqaya ma la fahmi xaaraan baa udhexaysa farqi baa udhexeeya waxaa weeye najaasta iyo iyo xaaraamta farqi baa udhexeeya shay kastoo najaasihi waa xaaraam laakiin shay kastoo xaaraamihi najaas ma noqdo shay kastoo xaaraamihi najaas ma noqdo marka dameerka hilibkiisu xaaraan maaha ya wa xaaraam lama cuni karo laakiin dameer hadduu ku taabto ma najaasoobaysa adugu ma najaasoobaysid marka khamrada iyo najaasadu labaduba waxay farac ka yihiin sarkhaamidda lagu sarkhaamaya khamrada waxayna yidhahdaan walxukmu yaduuru maca cilatihi wujuuda wacadama haddii marba meesha ay ka baxday khamradii inay degtay oo saafin noqotay oo sarkhaannimadii iyo waalashadii lagu waalanayay ay meesha ka baxday wixii ka dhashay ee xaaraannimo ahaa iyo najaasnimo wixii ahaana meeshay ka baxaya khamradu hadday takhallalat binafsiha maxaa laga wadaa khamradii baa meel la dhiga iyadoo karaysa oo qofkii cabo uu waxa weyaan saxradii kaadii isku darayo waalanayo oo ayaa meel la dhiga way degtay marka khamradii way saafiyowday bur iyo biyey u kala baxday maadadii ku jirtay ee waxa weeyaan keenaysay in lagu sarkaamo ayaa dhimatay marka wysaafi bay noqotay mar hadday saafi noqotay waxay leeyihiin taas ayadaa sideeday u daahirowday meel ceridaa dhigtay ama meel baa iska dhigtay iskeeday u daahirowday khalaas maadadii keenaysay in lagu sarkhaamana waa ka baxday maadadii xaaraannimada keenaysayna waa ka baxday sababtoo a ah taxriimka oo xaaraannimada ah iyo najaasnimada labaduba waxay farac ka ahaayeen waxa weeyaan sarkhaanka lagu sarkhaamayo lagu waalanayo marka khamradii hadday saafi noqoto oo maadadii ay ka degto oy caadi u saafi garowdo iskadee daahir u noqonaysa iyadoon la daahirin wax kale lagu darin alkhamru khamrada weeye idaa goortii takhalalat ay saafiyowdo binafsiha nafteeda labo iyo wajildulmeytati baktiga haragiisa ama saantiisa idaa goortii dubiqa la magdiyo oo la magdiyo idaa goortii dubiqa la magdiyo ama la hoolo ayib halkaas waxaa laga qaadanayaa musanifku u daliishaday neef geelaha baktiyey ama neef lo-a baktiyey ama neef ariyaa baktiyey haragiisiibaa inta la siibay ayaa haraggii la magdiyey maxaa loo magdinayaa haragu laba waxyaalood buu leeyahay hoosna hilib buu ku leeyahay iyo carun iyo waxyaalahaasu dee waa qaybtii hilibka xigtay qaybta kaloon dhawr buu ku leeyahay soo maaha markii wixii inta laga magdiyo oo laga saafi gareeyo oo la hagaajiyo oo la qalajiyo dee wuxuu baa noqonayaa waxyaala la isticmaalo marka dambe soo baxaya kabaa laga samaysta waxyaala badan baa laga samaysanaya marka haddii la magdiya sidaasuu noqonaya xadiidka bukhaari baa u daliilaho nebi moxamed baa sal alay waslam xadidka cbdullahi bn cabaas bukhari iyo muslim nebi moxamed baa wuxuu soo maray neef ari oo bakti ah oo neefka waxaa iska lahaa addoonay iska lahayd maymuuna ayaa waxay siisay marka maymuuna markaasaa nebigu wuxuu yidhi hal lan tafactum biihaabiha bijildiha neefkan haduu asagii baktiyo hilibkiisii idin dhaafay lanna baktiga hilibkiisi lama cuno sooma ahayn hadduu hilibkiisii idin dhaafay haragiisa maxaad u intifaacsan weydeen oo u isticmaali weydeen markaasaa nabiga lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam nebi moxamedow way baktiday ha bakti weeyaan markaasuu nabigu yidhi inamaa xaruma akluhaa hadday bakti tahay waxa xaaraam tahay waa cunitaankeedee harageedii in la intifaacsado inta haragga lagala baxo oo markaa haragii la magdiyo la intifaacsado oo la iib geysto oo gogol laga dhigto lagu seexdaayo wax dhiba male malefkan qodobka marka sidaas weeye haraggii neefka hadduu kaa baktiyo hilibkiis baa kaa xaaraama lakin haraggiisa intifaacso soomalidu dhaqanka maba yaqaanaanba qof neef baktiyey bay harag kala lagala baxaya haddii lagu arko hebel baa bakti cunaa lagu ohanhaya dadkaasay ka tuuraya ma ma ah baktiga hilibkiisaa kaa xaaraama laakiin haragga intaad kala baxdid haragga intifaacso waad magdinaysaa suuqaad geysanaysaa waad iibsanaysaa khalaas waa kaasa marka sidaas weeyaan nebigu sidaasuu sheegay sal alla alيh wasalam waxaa la mida nebigu sidii uu yidhi o kaleeto fi saxii muslim xadiidka cabdullahi bn cabaas idaa dubiqa alihaabu faqad ahura haragga haddii la magdiyo oo hilibkii iyo xayrtii iyo baruurtii iyo wixii hoos kaga jiray oo dhan laga saaro oo la magdiyo oo la saafigareeyo khalaas asagoon biyo lagu dhex ridin oo aan roob ku di'in oo aan wax kaloo daahiriya ku jirin iskiisuu daahir u yaha marka waa la goglan kara waa lagu tukan karaa istaw inta laga dhigto roog ayaa lagu tukan karaa wajild lmeytati baktiga waxaa weeyaan haragiisii idaa goortii dubiqa la magdiyo hadduu ahaa ka waran waxaa baktiyey ey ama doofaar ayaa baktiyey haddii marka la magdiyo sidaa muku daahiroobaya awal buu bahallaysanaa iyo wamaa shaygii saara noqday xayawaanan wax nool noqday wax nool noqday maxaa laga wadaa waa wax cajiiba ah, meesha culummadu waxay ka dhalaaliyeen wamaa shayna asna wuu daahiroobayaa saara noqday xayawaanan xayawaan buu noqdo maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa waa wax istixaala ku dhacday oo wax kale ka yimid oo waa maxay waxa weeye meesha la yidhaahdo shayga xugumka ah qaacidadiisu ku dul wareegaya qaacidadiisa ayuu ku dul wareegaya oo shaygii la yaqaanay hadduu isbedelo tilmaamihii lagu yaqaanana uu isbedelo ay isbedelaan si kaletana uu wareego oo lagu aqoon shaygaa kale u wareegay xukumkiisuu qaadanaya hadday tahay xaaraannimo hadday tahay najaaso iyo waxyaala lamidka tusaale qof baa meel ku saxarooday saxarada iyo xaarku ma najaasa mise waa xalaal mise waa daahir waa najaas xaarkibaa intuu meesha iska yaallo iska qalalay oo roob waxaa ka dhex dhashay dixiri ma lafaa qodobka dixiri soo ma taqaanaa dixiri baa xaarkii ka abuurmo ka dhashay dixirigiiyo halkaa iska marmarayaad aragta waa ku taabta dixirigii dixirigu najaas ma ah marka saxaradii maxaa ka dhalatay xayawaan nool caadiya soo ma ah daksi baa ka dhashay barambaraa ka dhalatay waxaano dhan waa xayawaan nooloo caadi ah laakiin xagee buu ka dhashay shay najaasu ka dhashay ma la odhanhayaa marka maadaamuu najaas yahay asalkiisi asaguna waa najaas maya sababto waa isbedelo halkaa waxa maraya saxara halkaa maraysa odhan maysa magac kale ugu yeeraysa waxad leedahay halkaa waxa maraya daksi baranbaraa halkaa maraysa dixiribaa halkaa marahaya axkaam qalow qaata eh axkaamtii saxarada ma qaadanayo ma la fahmo malabka lacab baa ka mid ah malabka lacabba asalkiisa waxa la yihahda wuxuu ka yimid maxaa la yihahdaa shinida xaggeede saxaradeeday yidhaahdaa dad baa laga yaaba maanta inay malabba ugu dambayso yiraha ma wax saxare ka yimid aniga waxa weyaan maalin walba cabaaba ay maanta ugu dambayso wax dhiba male ilahi baa inoo xalaaliyo qur-aanka lagu sheego waa shifaa caafimaad weeye <coughs> marka kaba soo qaadba sini shini saxaradeed inuu yahay malab ka soo qaad hadda markuu halkaa yaallo ma leedahay suuqa war iga iibi saxarada iga iibi miyaad odhanaysaa mise waxa leedahay malabka iga iibi malabka iga iibi baad leedahay xukunkii marka waa isbedelo magac kalau yeeshay oo midab kalau yeeshay oo dhadhan kalau yeeshay oo shuqul kuma leh marka shaygii hadduu xayawaan noqdo maadadii lagu yaqaanay uu ka wareego maado kale u noqdo maadada kalena daahir ay tahay sidaasu ku daahiroobaya marka daxirigii iyo baranbaradii iyo daksigii ka dhashay saxarada iyo xooluhu markay baktiyaan baktigooda inta badan mida arag baan u malayne baktiga dixri baa ka dhasha dixri caadiya ka dhalanaya dixrigii halkaas ka maraya waa daahir wamaa saara wixii noqday xayawaanan xayawaan noqday meel kalu ka yimid marka waa baabul istixaala wax loo yaqaano biyahan hadda waa biyo daahiro caadi ah qofkii hadduu cabo maxay noqonayaan isu bedelayaan kaadi iyo waxyaale isu bedelayaan soo maa musqushuu galay wuu kaajay kaadidiisi wuu ku falxashay war maxaa dhacay adeer biyaha hadda cabay wayaan bu ma biyaha marka waa laohanaya waxaa la ohanaya kaadi buu ku falxashay mise biyuhu ku falxasaa la ohanaya waa isbedela magacii soo maaha istixaala ku dhacday kaasi marka waa najaas najaas weeye iyo wamaa shaygii saara noqday xayawaanan xayawaan wallahu aclam wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin